bismillahi raxmaan iraxiim kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinbaa meel walbo aad joogtaan halkan waa rediyo kulmiya kusoo dhowaada barnaamijka hogaal halkanis maqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhdan ku beegantahay tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun afar qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebbe idmana waxaa ka mid noqonaya duqayne ka dhacday degmada galhareeri ee gobolka galgaduud iyo dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay madax kala duwan oo kusoo qulqulaya magaalada garowe iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee xafladda caleemisaarka hoggaanka maamulka puntland oo halkaas ka soconaya maxaa laga yidhi habraaca wax ka beddelka dastuurka ee uu ansixiyey baarlamaanka federaalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan arrintaa in ka badan toddobaatan qof oo ku dhintay dalka maali iyo kuuriyada waqooyi oo sheegtay inay tijaabisay nooc cusub oo ah gantaalaha nooca loo yaqaano kruuska oo leh awoodda nukliyerka oo kale qodobadaas iyo xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaane mar kale u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal shakiba male shayba waa labadee halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud adduunyada shaamareerkeeda jinnada sidaa shariya qayr bale dukaan ama shabaaq oradkeed shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shacabku inuu dago shirmadana quyaal shirkana guud qabtaba adooshina warshuushla nabadda shaashayniyo jikaakiyo doodshahuubala iyo shaloombiyo muruwaxsiishida iyo lanshahoor hadalsha korsamaho adooshayba sheeka la xurdaran la sharanshor meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro shirandanta guud u noo sheega wanaag la shaaci sharwadow shib naga dhahaashirki la qabtaba adooshina iyo shikaakiyo dood shakaro samaho adoo shayba sheegano xurdaran la shansharo meelshiday noqoto shacabiguma rabee ha laga shiro danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saacin karo bushimihii sharwado shib naga dhaha shekada socotaanu sheekh ku wixiina sharaf dilayshida nala waa shafeeculaahi shimbirtii nabadeed shuuta usoo deg shimbitii nabadeed shalayta buubtay shuuta usoo deg shita nala joogtay bax shita naga bax shar soo socota dayran shita nala joogtay bax shita naga bax shar soo socota dayran inshaalla shuushkeennuna waa shafee culaahiya shimbirtii nabadeed shalayta buubtay shuuta usoo deg arko shilalkay shashada dhigata shirkaysato gulasha mumtaayo jalandiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qalbo dhamido shagti bashirixyadiiya kuruskiyo shaal mayrakhda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufaayomadida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showrayn qaybiyay ogtahood shuqullada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo qodahayay dumino shan wiiloo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray shakada socodtaanu shiiq ku nahe shilalkay shashada dhigataa shirkaysato kuna shamuumtaayo jalandhiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobtamidshagtiba shirixyadiiyo kuruskiyo jaalmayriqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showrayn qaybiyay ogtogo shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo qodahayay dumino shan wiiloo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay kasheexa wixiina sharaf dilay ina sharaf dhilaye jar soo socotaa dayran buubtay shuurta u soo joogtay bax shida shar soo socota dayran socotaa dayran heestaasi waxaa ay daafur ahayd barnaamijka hogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg waa hagaaga dhegeystayaal qeybihii hore barnaamijka ogaal ayaan ambaqaadayna ayaanu ku bilownay diyaaradaha dagaalka ee dowladaha saaxiibka la ah dowladda soomaaliya oo kaashanaya sirdoonka nisaah ayaa howlgal qorsheysan oo dhinaca cirka ah ka fuliyey gudaha degmada galhareeri oo gobolka galgaduud telefishinka afka dowladda ku hadla ayaa baahiyey in howlgalkan wadajirka ah laga fuliyey degmada galhareeri kaasoo lagu dilay ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerarkan dhinaca cirka ah ayaa sidoo kale warbaahinta dowladdu sheegtay in lagu burburiyey xarumaha al-shabaab ay ku diyaarin jireen qaraxyada iyo idaacadda kooxda al-shabaab afkeeda ku hadasha ee landulus saraakiisha dowladda ayaana sheegay in ay faahfaahino dheeraad ah ka bixin doonaan weerarkan saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada galhariiri ee gobolka galgaduud halkaas oo kooxda al-shabaab xarun weyn u ahayd dhinaca kalena Kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo cod aqlabiyad la ku ansixiyay habraaca wax ka beddelka dastuurka ku-meel gaarka ah xeerkan oo ay aad u diidanayeen xubno mucaarad ah kuwaas oo ka soo horjeeday ama ku sheegay aragtidooda inaysan ku habooneyn ama munaasab ahayn in xilligaana la furo arrimaha dastuurka taas oo ay ahayd in xiliyo kale la raadiyo ayaa waxaa dhaliyay muran xogan haddaba eh, waa sidee in dastuurka xilligan la furo maxayse u dhimi kartaa geedi socodka dowladnimada soomaaliya cabdi xaashi cabdisalaan oo ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ayaa wariyaheena maxamed ayaan la oga waramay arrimahaas dastuurku eh, xukuumadda hadda jirto hore waxay u sheegtay in ay dastuurku la dhammaystiri doono dastuurku mashruucu noqday xukuumadihii waddanka hore usoo marayna yani eh, qolo kastaba waktigeeda isku dayeysay balse aysan u suurto gelin eh, ajandooyinka ay rabaan eh, intay xukunka joogaan in wax ka qabtaan ayuu qorshaha ugu jiray xukuumadda hadda joogto fagaarayaasha in badan ka sheegeen arrintaas in ay diyaar u yihiin dhammaystirka dastuurku maantiina dabcan baarlamaanku wuu meel mariyey arrintaasoo runtii khilaaf durbayna dhalisa aad moodid oo xildhibaanada qaar ka mid a ah iyo mucaaradka siyaasiyiinta dibadjooga hadda xukunka ka ahba marka waa la dhowrayaa halka ay horta ku dambeyn doonto qolo kastaba dastuurku mucaaradi muxaafadba in la dhammaystiro way isku wada waafaqsan yihiin balse Eh, waktigan qaabka eh, eh, dastuurku loo dhammaystirayana oo lagu kala aragti duwan yahay iyo waktigan munaasab ma tahay in dastuurka la dhammaystiro ayay leeyihiin iyadoo somalilan arrinteedana meel la saarin in muddaa dastuurka wuxuu u xayirnaan jiray maqnaashaha somalilan yaa ku matelayo xuquuqdeeda yaa uu hadlayo haddana waxaad moodaaba dowlad goboleedka puntland oo bannaanka kasii ah in barnaamijkan la guda galay mhm. marka arrimahaas isbiirsaday kala ayaa horta sabab uu ah in uu buuq badan u dhaliyo in eh, dastuurku dhamaystirkiisa eh, yani in la dhammaystiro eh, la anba qaado siyaasiyiin badan ayaa aada arrimahaasi uga hadlay walaac badanna muujinaya maxay tahay walaaca laga qabo dastuurka wax kabeddelka lagu sameynayo dhamaystirkiisa dastuurku hadda arrimo eh, muhiim ah oo masiirka wadanka taabanayo weyaan marka arrimihiisa laga hadlaya ma fududo eh, midda koowaad siyaasiyiinta dabajooga ka ah wax aragtiyooyinkooda eh, dabcan bakdinta weyn ay qabaan waxaa la dhihi karaa waa go-aanada dastuurku qoraalka kusoo bixi karo ama lagu dhammaystiri karo go-aano taabanayo arrimaha noocooda oo siyaasadooda oo kale masiirkooda taabanaya oo kaleeta in dastuurka lagu soo daro qodobo iyaga aan u danayn oo kaleta inay ka baqeen waa suurtagal saameyn ku yeelan karo hadda tusaale ahaan saciid cabdulaahi deni horey wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland isagoo xilkaas hayo ay u tartamaya haddana xukuumadda dhexe madaxtinimada iyadoo kii puntland iska soo casilin hadda qodobada e, suurtagal noqon e karta ay e, tahay in wax laga bedela ay ka mid tahay qofka isku soo sharaxaya xilka madaxtinimadu inuu xil haduu hayo oo muddo lix bilood toddoba bilood ka horba eh, inuu iska soo casilo ay tahay eh, eh, wax xil uusan haynin marka qodobooyin badan waxaa jiro la hadal hayo oo runtii hadda suurtagal ahayn inaan mediaha kasii kasii sheego maadaama wax oo lasoo sharciga aysan lasoo bandhigay amase guddiga dastuurku dhammaystiri doona aysan soo bandhigin ay talaa ka hadalhayn suuqa ay tahay marka qodobo noocaas oo kale waxaa jira siyaasiyiin dabajooga taaban karo eh, u baqanayaan eh, eh, siyaasadooda iyo saameyn ay ku yeelan karayso midda kale aan ku daro xukuumadda waktigaas joogta hadda waxay fursad u helaysaa in aragtiyooyinkeeda iyo fursadaheeda siyaasadeed ay ku meelmarin karto dastuurka ay ugu faa'iidaysan karto maadaama iyadu waktigaas ay joogto hanaanka dastuurka dhamaystirkiisana ay Eh, habraac eh, si loo dhammaystiri lahay mas-uuliyad ka saaran tahay iyada ay geedi socodka ay wado marka fursadaha madaxda waktigan joogana ay helayaanna waa midda ay walaaca ka muujinayaan la dhihi kara siyaasiyiintu iyaduna waa ay diidan yihiin marka umuuro kaloo badanoo isbirsanaya ayaa jira halkaana lagu soo koobi karin si walbay ahaataba laakiin waa waddankaanu hadduusan dastuurkiisa sidaan qabyo kusii ahaado muddo badanna soo ahaa hore loo dhaqaajin su-aasha dadka isweydiinan waxay taha goorma ayay marka siyaasiyiintu iyo muxaafadku mucaaradka intuba ay kuwada midoobi karaan dastuurka la dhamaystiri karaa waa mida dadka isweydiinayaan waayahay puntland waatay tiri dastuur arrintiisa lama furi karo ilaa eh, laga xaliyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo puntland ka dhexaloosan arintiisana maanta waa tii la meelmariyaba maxaa laga filan karaa isleedaha puntland puntland hadda hore waxay u sheegtay sida cabdulaadani markii la doortayba eh, iyo madaxdii hore puntland usoo martayba waxay soo saareen saxaafadeed arrintan uga hadlayeen ay ugu sii degayeen hadda waxaad moodaa mucaaradnimadii puntland in arrintan eh, khilaafka dowladda dhexe kala dhexeeyey iyo puntland in arrintan ay eh, sii xoojin karto khilaafku sii xoogaysan karo waxa keliya laga filaya puntland hadda inay diidmacad kala hortimaado weeyaan sida hore eh, eh, yani puntland ay u diidayba eh, waana dowlad goboleed hadda saameyntiisana leh waxaana markale kusoo noqday nin ku caanbaxay mucaaridnimadu oo runtii aad wax badan xog ogaal oo ah sida dagaal siyaasada loola galo dowladda dhexeetii maxamed abdullaahi farmaajo uu la soo galay ay la ogsoon yahay arrinta xiisaha mudana waxay tahay xilli oo lacaleemasaare madaxweyne saciid cabdulaahi dani waxaa isku soo aaday iyo qorshahan hadda baarlamaanku maanta ansixinta ay sameeyeen mucaaradku in badanoo diidmo muujisay maantay bejishkooda kusoo qorayna halkaas madashaas ay dabcan ay xaadir ku yihiin marka waxaa laga yaabaa in fursad ay u noqoto dowlad goboleedka puntland mucaaradka u weynaayay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaanada mucaaradka intuba halkaas laga yaabaa inuu aragti wadaag inta la isdhaafsado culeys weyn dowladda yani ugu yimaado waa suurtagal haddaan dhegeystayaasha dib u xasuusiyo doorashadii hore sacuud cabdullahi dani la dooranayay dabcan wakhtigan oo kale kusoo aaday xukuumaddo dabcan laba sana camal u dhiman mucaaradku halkaas markay tageen oo runtii ku samaysteen isbahaysi marka hadda laga yaaba isbahaysi noocaas oo kaleeta waktiga oo kaleeta weyn hadda xukuumaddan wakhtiga oo kale u haray in isbahaysi mucaarado halkaa dabcan ku abuurmo marka dadka qaar aragti waxay qabaan madaxweyne xasan iyo xukuumaddiisa mucaaradnimo weyn uguma imaanaynin dabcan dhinaca mucaaradku siyaasadooda iska qaboobaneed arrintan laakiin faragelinteeda waxaa laga yaabaa in mucaarad xooggan ee xukuumadda hadda uu dhexmaro eh, iyo mucaaradkuba dagaal siyaasadeed oo ba-an in hadda xukuumadda ay geli doonto ay u egtaa maadaama arrimo xasaasi ah haddii xukuumaddu ay guda gashay in ay dhaqaajiso dabcan marka shaki kuma jiro in isqabqabsi iyo muran uu iman doono laakiin halka uu ku dambeyn doono weeyaan meesha aan la saadaalin karin dabcan cidda guuleysan karaysa waaya hadda xubnaha mucaaradka oo kale eh, maadaama ay soo saareen qoraallo kala duwan ay ku diidan yihiin arrintaasi maxaa dhankooda laga filan karaa iyagu mucaaradkood waxa laga filan karaa in dadaalo sameeyaan eh, isbahaysi samaystaan eh, sida hadda arrintan u diiday yani u diideen ay ugu dhabeyn karayaan dabcan baarlamaanku kuwa ansixiyey wadankan waxaad moodaa sanadihii lasoo dhaafay saamilayda siyaasadda marka la yidhaahdo waxay ku lahayn awood xiliyada doorashada marka la gaaro oo kaleeta marka saameyntooda eh, hadba waxay ku xiran tahay sida ay mucaaradku dabcan hadda waxaad moodaa in mucaaradku ay kala eh, kala tagtagsan yihiin eh, mucaaradkii hore xukuumaddii hore oo maxamed cabdullahi farmaajo xisbigiis mucaaradka ah hadda si gooni u taagan yahay mucaaradku naftarkooda hadda waxaad moodaa mucaarad way wadiyin laakiin aragtiyooyinkooda siyaasadda aada u kala duwan marka hadba siday iskugu soo dhowaadaan midnimadooda xoojiyaan yani dadaalkooda ku badiyaan saameyn way yeelan karaan laakiin kala tagtaga hadda mucaaradka ku jiro hadduu sidaan sii ahaada jawiga qolo walba ay dhankeeda ay yani ay mucaaradnimada ay ka wado laakiin isbahaysuusan dhex marin culays saas u weyn mucaaradnimadooda dabcan mid macno weyn yeelan karaysa ma noqon karaysa kaasina wuxuu ahaa cabdixaashi cabdisalaan oo ah falqaya arrimaha siyaasadda una waramaya wariyeena maxamed cayaanle kaas oo markaa ka hadlayay arrimaha dastuurka ku aadan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan waa hagaaga markaana wafdi isugu jira madax iyo siyaasiyiin ayaa gaaray magaalada garowe halkaasoo ay kaga qeyb galayaan caleemasaarka madaxweyne deni oo dhowaan dib loo doortay horaantii bishan qaar kamid a ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxdii hore ee heer federaal ah ayaa ilaa haatan iska xaadiriyey caasimadda puntland si ay uga soo muuqdaan munaasabada caleemasaarka deni ayaa markii labaad loo doortay madaxweynaha maamulka puntland waxaana goordhow la filayaa in magaalada garowe ay ka bilaabato xaflada caliimisaarkiisa oo ay ka qeyb galeen dadyo aada u fara badan hadaba diyaar garowga ka socda halkaas iyo sidoo kale madaxda gaartay magaalada garowe ayaa wariyaheena farxaan maxamed xuseen waxauu ka wareystay xuseen maxamed oo kamid ah wariyaasha garowe u tagay arrimaha caliimisaarka aysan maanta bilaaban xaflada calamisaarka madaxweynaha puntland eh, saciid cabdulaahi beni magaalada ammaankeeda aad ayuu adag yahay oo ciidamo badan ayaa lagu arkayaa isgoysyada wadooyinka mara magaalada garowe magaalada waxaa soo gaaraya daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa wufuud ee eh, ka socota deegaanada soomaalida eh, waxaana iminka ilaa iyo shala soo gaaray eh, madax hore oo soo maray soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble iyo xasan cali keere oo aad loogu yaqaano siyaasada soomaaliya sidoo kale magaalada waxaa soo gaaray wufuud ka socota dalka jabuuti sidoo kale soomaalida kenya iyo etoobiya ayaa sidoo kale soo gaaray garowe si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne dani oo doorashadiisa dhacday sideedii bishii january waxaana eh, madaxweyne dani uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyey ee eh, puntland ee laba mar la doorta waxaa wararka ay sheegayaan in madaxda dowladda ee ugu sareysa dalka qaarkood ay saacada ku aadan ay tegayaan magaalada garowe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa farxaan inuu soo gaaro magaalada garowe shalay kol hore ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada garowe kuwaasoo sugi doona amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxaa la filayaa inuu soo gaaro saaka aroortan magaalada garowe si uu uga qayb galo caleemisaarka madaxweyne saciid cabdulaahi dani madaxweynaha soomaaliyana waad ka warhaysaa siyaasada soomaaliya iyo etoobiya oo beryahanba aad heerka ugu jirta ayuu ku mashquulsanaa safaro dibadda ayuuna eh, dhawaan ka wuxuu tagay eh, imaaraadka carabta iyo qatar ayuu tagay eh, dhawaan ayuuna wadan kusoo laabtay marka maanta ayaa la filayaa isagana inuu yimaado oo uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweyne dani maadaama aad ka mid ku sugan magaalada garowe munaasabadan maxay kaga duwan tahay munaasabadii hore ee ka dhici jiray magaalada garowe lagu caleemasaari jiray madaxweyneyaasha maamulkaas munaasabadan waxyaabaha gaarka ka dhigaya farxaan waxaa ka mida in madaxweyne dani uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee puntland ee laba mar xafiiska isagoo jooga soo laabta ee doorasho ku guuleysta dabaaldeg aad u weyn oo ka ballaaran kuwii hore looga dhigi jira garow ayuuna madaxweynuhu iyo xukuumaddiisaba ay qabanqaabiyeen waxaana ay soomaalida shanta soomaaliyeed ee soomaalida soomaalida ay ka kooban tahay gobolada dalka iyo kuwa etoobiya iyo kenya iyo jabuutiba ayaa laisugu yeeray oo wufud caalami ah oo ka socota dalalkaasi iyo kuwo kale oo ajnabi ah ayaa xafladan magaalada garowe saaka ilaa iyo shalay todobaadkanba soo gaarayay si ay xafladda uga qayb galaan marka waxyaabaha gaar ka dhigaya waxa weeye in dani uu noqday madaxweyne laba jeer soo laabta madaxa kala duwan ayaa oo aragti ahaan siyaasadda ku kala duwan ayaa munaasabada ka qayb galaya puntland waa la ogyahay in siyaasada ee dowladda dhexe ay meel adag ka taagan tahay markaad fiirisid see arrinta kula muuqataa waa xaqiiqin sida siyaasiyiinta ay aada u kala duwan tahay oo puntland eh, waxaan ognahay khilaaf weyn inuu kala dhexeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya haddana taasi kama reebin madaxda soomaalida inay xafladda kasoo qayb galaan oo siyaasiyiin kala aragti ah oo shalay lafteeda ee eh, arintii dastuurka ee eh, dib loo furay ku kala qaybsan ayaa xafladda ka qaybgalay oo xildhibaano leh wasiiro leh madax hore leh madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaarayaal hore dhammaantood way joogaan taasina waxay muujinaysaa in soomaalida iyagoo kala aragti duwan haddana inay ku midoobi kari karaan in ay wadanka hore u mariyaan maamulka puntland iyaga maxay war ay ka soo saareen arrinta caleemasaarka madaxweynaha ee maanta dhacaysa eh, wasiirka warfaafinta puntland wuxuu sheegay in aad loogu diyaar garoobo munaasabada caleemasaarka sidaan kuu sheegana amniga aada loo xaqiijiyey wufuuddana loo diyaariyey goobo ay degaan caleemasaarkana aad loogu diyaargaroobay saacadaha soo socda ayayna farxaan caleemasaarka ka bilaabanaysa magaalada garowe ee xarunta puntland wuxuu ahaa xuseen oo u waramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen ugana waramayey arrimaha xafladda caleemsaarka iyo qabanqaabada halkaas ka socota oo ay ilaa iyo shalay kusii qulqulayeen madax kala duwan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyana nagala socotaan waa tahay dhegeystayaal markaana ku soo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajirna maanta waxaa idinla socodsiinaya ister maxamed nuuri iyo anigoo ifraax axmed kaakiya soo dhawaada dhageystayaal waa taa istare haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta waxaa baraha bulshada aad u qabsaday ciyaarihii shalay ka dhacay garoonka stadium muqdisho kuwaasi u udhexeeyey gobolka banaadir iyo sidoo kale galmudug ciyaartaasina shalay waxaa ku adkaatay xulka galmudug banaadirna sidaas ayay ku hartay istare galmudug ayaana fenalka saas ugu gudubtay waxa ay noqonaysaa sanadkii labaad oo xiriir ah ay u gudubto galmudug finalka waxaana finalka ciyaartan lagu balansan yahay toddobiy labaatanka bishan taasi oo dhex doonta doonta galmudug iyo hiirshabeelle baraha bulshada ayaana aada loogu hadalhayay ciyaarihii shalay dhanka kale ifraaxee maalnimadii shalay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen habraaca wax ka kabedelka dastuurka ku meergaarka ah xeerkan oo ay aada u diidanayeen xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale xildhibaanada qaar ay isku dayeen in ay hor istaagaan iyaga oo buuq ka sameeyay golaha balse ugu dambeyntiina waa la ansixiyey dhinaca kale istra tallaabadan uu baarlamaanka qaaday waxa ay imaaneysaa xilli madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo guddoonka labada aqal ay madaxdii hore iyo siyaasiyiintii mucaaradka ugu baaqeen in dib loo dhigo arinta wax kabedelka dastuurka balse ugu dambeyntii shalay waa la ansixiyay waa taa istare hadalheynta hadii aan halkaas uga imaano markaana dhanka iyo qormooyinka qormada dhankayga ah salaad walba oo farad ah marka aad dukato akhri aayatul kursi haddaa sidaasi samayso jannada keliya waxaa kaa xigto inaad dhimato waana ballan uu qaada nabigeena moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee waxaan sheegi karnaa ama aan aqoon karnaa kumanaan waxyaabood oo aan adkayn oo jannada lagu geli karo balse muhiimadu maahan aqoonshaha ee waa dhaqangelinta rasuulkeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee nin reebaadiye ah ayaa ku yidhi shanta salaadood soonka sadaqada iyo xajka ayaa igu og tahay wax kale kuma darayo nabigeenna maxamedna waxa uu ugu jawaabay ahlu jannaha ayaad ka mid tahay haddii aad ka dhabayso go-aanka ayaa muhiim ah camalka haba yaraada hadduu doone qormadan waxaa lagu soo gabagabeeyey acmaasha yaryar ee jannada qaaliga ah kuu goyn karta ku dadaal hana ka caajisin qormadani waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi ifraaxa qormada ugu dambeysay ee dhankeyga waxay leedahay ka hor inta aadan dadka ixtiraamin naftaada ixtiraam nolosha aqabado kama marna marka aqabadaha nolosha ha kuu noqdaan fursad aad naftaada kor ugu qaado xiriirka allah wanaaji adduunkana yuusan ku ilowsiin aakhiro xaqa haddii aadan ka shaqeynin baadilka ha u sacabtumin weligaa ammaantu yay ku hudin canaantuna yay ku dumin nolosha adduunka wax joogto ah ma jiraan xitaa inta aan noolaanayno way xadidan tahay intaad noqon la yaqaan ka hor noqo wax yaqaan qormadan waxaynu soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala xaaji cali xasan guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa istari faraaxo idin leh nabadgelyo waa hagaag halkaas hadaan oga nimaano xubinta bandhiga warbaahinta bulshada markaana muuraha caalamka inka badan toddobaatan qof ayaa ku dhintay koonfur galbeed ee maali kadib markii uu dumay god macdan qodis ah todobaadkii hore sida ay saraakiishu sheegeen waa musiibadii ugu dambeysay ee gobolka u nugul shilalka macdanta waxaana arrintan ay ku tilmaameen mid argagax leh karin bet oo ah sargaal sare oo ka tirsan macdanqodayaasha qaranka ayaa faahfaahinta la wadaagay wakaalada associated press isagoo ku tilmaamay shil waxaa halkaa ka dhacay omar sidibe oo ah sarkaal ka tirsan isna shaqaalaha dahabka ka qoda magaalada kangaabo ee koonfurta galbeed maali iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa wakaalada wararka e f b u xaqiijiyay tirada dhimashada waxaana lagu tilmaamay arrintan inay tahay mid argagax leh Waxay ku bilaabatay buuq eh, dhulku wuxuu bilaabay inuu gariiro Sidibe ayaa sidaas yiri isagoo sharaxayay xaaladda halkaas ka dhacday goorta ay dhacdadani dhacaysay Waxaa jiray in ka badan laba boqol oo dahab qodayaasha beerta ah kuwaas oo intooda badan ay waxyeello kasoo gaartay dhacdadan. Inkastoo aan loogeyn ogeyn waxa sababay burburka miinada, wasaaradda macdanta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ku qiyaastay dhowr macdan qodayaal ah kuwaasoo oo ay waxyeelo kasoo gaartay arinta ka dhacday koonfur galbeed maali waxay sheegeen inay tahay musiibo qaran taas oo ku habsatay shaqaalo ugu badnaa shaqaalihii ugu badnaa ee macdan qodayaal ah wasaaraddu waxay sheegtay inay aada uga xun tahay burburka waxayna ku boorisay macdan qodayaasha iyo bulshada aaga in ay u hoggaansamaan shuruudaha badbaadada hore ayay usoo saartay bayaano iyo sidoo kale habraacyo dadka looga digayo inaysan ka agdhawaanin aagga macdan qodayaasha kuwaasoo mar walba la filayay inay dhici karaan dhacdooyin caynkan oo kale ah afhayeen u hadlay wasaaradda oo la abi kolibali ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in bacaha dahabka ah ay qodeen goobo iyagoo aan u hogaansamin heerarka loo baahan yahay wasaaradda ayaa ku eedeysay in macdan qodayaashu ay iska dhaga tireen bayaano horey ay usoo saareen kuwaasoo ay ku sheegayeen in gebi ahaanba la iska ilaaliyo ama la raaco heerarka loo baahan yahay in ay la maro waxaan dhowr jeer kula talinay inay kasoo horjeedaan si aan micno lahayn ayuu sii raaciyay hadalkiisa waa ka madaxdeegeen habraacyada aan soo saarnay ku aadan habqodista macdanta waan ognahay inay ka dhala kareen khataro caynkan oo kala ah Dowladda maaliya ayaa si gaar ah uga tacsiisay qoysaska murugaysan ee dadka reer Maaliya ay ku dhacday arintan la yaabka leh. Waxay sidoo kale ugu baaqday bulshada ku nool gaarka goobaha macdanta iyo dahabka qodayaasha inay si taxadar leh u ixtiraamaan shuruudaha badbaadada oo ay ka shaqeeyaan oo kaliya gudaha xayndaabka loo qoondeeyay. Waxaa jira goobo badan oo loo asteegay inaan la dhaafi karin haddii ay imaato in laga sameeyo gobolkan macdan qodis la xiriirta dahabka balse horey ayaa loo sheegay in ay inta badan iska dhagatireen dadkan sidaan ay waxyeeladu kusoo gaartay falanqeeyaasha ayaa aaminsan in haddii la raaci lahaa habraacyada ay soo saaraysa wasaaradda iyo sidoo kale madaxda maamulka in aanay dhacdadani dhici lahayn waxaa inta badan lagu eedeeyaa inay iska indhatireen tallaabooyinka badbaadada gaar ahaan meelaha fogfog shilalka noocan oo kale ah ayaa ku badan maali oo ah meelaha ugu badan ee dahabka laga qoday afrika weli waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane war ma haysiina beriga waxay mareen tareenka qabso towradii socotee yaan laga tegine hurdow toos war cabdullowbow maclimasaarkii dani baa la aadahayaa waar walla weynay waa ka soo daraysaane lo kala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololo maxay noqon waaqla waligaelere tuurninkii oo ku taale ma la tusee tabta u seexde ma loo war warwaaqla waxay ka maraysaa adigoon waxba la yaabin tala waa wareerta tiir waa jabaa aryadhaha ninkii tuurle kii tuluxle inay tala wadaagaana la yidhi beriga dastuurka waa lagu kala baxay haye salaanii kala taga iyo war looma dhamma cid ku kala bixi kadhaana ma jidho war bashiirow halganbaa lagu jira horseedkii wuu dhaqaaqay soo hareer istaag ku hadhaa hadeer ma jirte meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte <laughs> <laughs> arbashiir dherowgeegu baarlamaanku wali ku dhiiday horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geeddi weeye haraadna ka yaabi mayne hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalkaba kuba jar waalmadayow intaannu garanayna way dhaaftee xalay madaxweyne muuse biixi haya heshiiska itoobiya waa ka naqdi miyuu yidhi tush miing ah eh, wari qasina kaahin bu ka yidhi cirkay badda iyo soomaaliya laga xukuma waar muusaaba sheegay warka hanaga qasinee barsuga hayax noo qaneecaadehe waar muuse bixi mid shaqaalaha oo xafiiskiisa ka tirsan ayuu weriye ka dhigtayoo wuxuu doonayay weydiiyey laakiin waxay ugu darray wuxuu yidhi hawada soomaaliya hadda ka hor qaybna la siiyey ayaannu diidnay dee xilligaa dadkii joogay ayaa khaladkaa lahaayoo tani ma dhacdeen arya waaqlo waa waalantae waxaa lagu yidhi dastuurkii tobanka iyo dhowrka sano laysku heestaa baarlamaankii ansixiyeen muusabixi baa dib ugu celiyey guurtida war hadda buntland calimasaar bay ku jidhaa waxay ka og ma jidho war bashiirow miyaan lagu dhihin meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe war waa iska labada gol baarlamaanka waxa ay ansixiyeen waa habraaca dhammaystirka dastuurka waxaana looga hadlayay shuruucda loo marayo iyo wadada lagu ansixinayo dhammaystirka dastuurka labada arrin ee ugu weyne waxay sheegayaan marka guddiga dastuurka ay soo jeedayaan wax kabeddelkiisa qodobada la ysku raaco baarlamaankuna uu ka doodo in cod labada golbarmarka ay u qaadi doonaan nuuqolka dastuurka u ansixiya baarlamaanka waxaa loo dirayaabaa la yidhi meelmarinta madaxweynaha wuxuuna dhaqangelayaa marka lagu soo saaro faafinta rasmiga ah qodobka ugu dambeeya dastuurka lagu soo saaray faafinta rasmiga ah ee dhammaystiran ee dastuurkii buuxay ee soomaaliya ah waxaa goortii ay habboonaato ee daruufuhu saamaxaan bandhigayaa shacbiga jamhuuriyadda si ay si kama dambaysa ugu ansixiyaan afti dadweyne war hadda cabdikuuse goortii inoogu dambaysa waa dhammaystidhaye hadda ma kala lumay war tadsuurkiiyo kumarmarsiyooda jireen waa baskudhammaayana berandi meel fagaare ah roogsida haddaad i doorataan dastuurkii baan dhammaystiri doona seekeera doonanhe aryaadhaha war ma haysiina beriga xildhibaanno labaatan ku dhow baarlamaanka buuqay ka abuureen oo ansixintay ka soo hor jeedeenaa la yidhi war cabdilow tabanay ahaayeene ha dambaabin walba warintooda habraacan dawladdu fudhay eh. waa albaab furan oo ciddii wax ku darsanayaanin bashiirow haddaad wax ku darsanayso anigu kaama hor jooge xildhibaanadidii eh. danay iyo koorororga eh. aa ah, korkoora lagu ansixiiyey hadda boqol iyo siyeetan xildhibaanahana codaysayaa la yidhi iyo labaatan iyo dhowr aqalka saraa waxayse ugu dareed xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo gacanta taagayo moobeel wax ku duubaaya in gacantiisii tirada gashay xildhibaanada diidanowna ee ka mid ahay markaytaan ku mashquulsanayn miyaan halku gaadahayaa war la soo dhaafay qoraalladii ka soo baxayey sheikh shariif iyo kayre farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo qaar kaloo badan rag kalsooniyuu ka muuqatay u akaayeene laylaha maanta shan iyo toban xildhibaanay dhaafi waayeen bowa doorashadii ka hor deniba waatiila lahaa baarlamaanka soomaaliya isagaa haya war bilaasha hoosan iska taabadaasaqmaahina lafta garanganoo lahan siiyo ogolaay war dad badanaa maanta waxaa u shidan wixii i heelaan la yaabay la yaabay wixii i heelaan la yaabay waalannaga waxa noo shidan ma buurbaan shaalow ka soo idhi ma bacbaa iisan qadhay waxbaa baallaha iga yaacay waxbaa baallaha iga yaacay waaqlow buurley kortii bohollay ka dhiidi noobaagtay bariyey mahlabaalgalaaso naw madayna waa kawaar maxaa naga qabsaday warwaaqlow gooja caddaya layskuma hayo gudan ugaaleede baddaad gadatay weeyaan waxaa loo gurmanayaa harnaa hadeer ma jirte meel aan ku harnaa hadeer ma jirte xaraashiyo xoolo jaban xaraashiyo xoolo jaban war meel aan ku hadhaa hadeer ma jirte meel aan ka hadhaa hadeer ma jirte kuriinkii shaftaal waalan soohomo horeebasadeeray daraar widaay waan warla weynaad dastuurka la ansixiyey qarannimada somalilan ma lagu xusay urbow anigu waxaan ohan lahaa dastuurkii la qaloociyo intaad qabyanoo ahayd qiimad kulahayd agteennawarbahiiroo ma lagu qaraaba jiray war xildhibaanada qaarna waxay taagan yihiin eh. walaalayaal wax tagay tiigsimaad ma leh xaladhalay ka soo qaad miyaa loo qaaday aryadhaha lagu kala bax kaasa waxaan dhihi lahay inta qaylada qabta eh. wax tegayla ma tiigsaade eh. timaadada la toosiya wax tegayla ma tiigsaade timaadada la toosiya war cabdullow anigu waxaan la yaabay mas-uuliyaanta ka soo hor jeeday qabyatirka dastuurka mid walbaa markuu musharaxa ahaa wuxuu ku khudbayn jiray haddaan ku guulaysto madaxtinimada dastuurka waan dhammaystirayaa codadka la soo saarana waxaa ugu darnay aye maragaa la soo qarxi war meesha qaraxyada lagu weeraray waacaad warbowa dastuurka dowladdu fudhay hadda goormaa la xidhayaa war waxaas anugu kuuma sheegina raggii hadalkooda la soo saaray waxaa ugu darnaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo maanta baarlamaanka dhex taagnaa asagoo weliba diidan dhammaystirka dastuurka wuxuu hadda ka hor ku khudbeeyey nin ku dhiirada oo geesiya ayaa loo baahan yahay qabya dhammaystirka dastuurka aryaadhaha xildhibaan sheekh shariif ba hadda ka hor wuxuu yidhi dhammaystirka dastuurka waxaa mas-uul ka ah lamada gole hadda dowladdan soo dhisi doonana shaqaday ka bilaabaysaa mahaas warkayro maanta hadlayo waa cambaaray ahaa leh ansixinta habraaca dastuurka hadda ka hor wuxuu ku qudbeeyey haddaadii doorataan dastuur dambo qabyaha lama maqleen qurbow anigoo og wixii baarlamaanka ka dhacay ma ku daray waar wallaweyne haddaa qabyo qoraalka ka baxdeen annagana ma ixtiraafkiina siisaan warwaaqlow meelaad ku hartaa hadeer ma jirte meelaad ku hartaa hadeer ma jirte warba uu berigii dastuurka la qorahayey anuu goobjoog baan ahaa garowe waan garowe tu hadda madaxweyne farol arrintaa mas-uul nooga ahaa baan waxaan weydiinay waxaanu bacadka u taagnayn nin baa diyaarad la raacay buu noogu jawaabay ilaa iyo haddan hadda sidii buu nooga maqan yahay warsiinku haday bashiirow war madaxweyne muuse bixi oo la weydiiyey heshiiskaa noo galla etoobiya wuxuu yidhi weli waa qabyo ixtiraafkii kumay dhawaaqin arya waaqlow ma wareerta qabyo ninkeeraa dhammaystira miyaadan hore u maqlin war madaxweyne farmaajo markii dastuurka lagu kala baxay kadib soo hadlay wuxuu yidhi nasiib darra ka weynu ma jirto midda maanta dhacday marka waxaan la yaabay odayga miyaan odaygii ahayn oo xitaa afar iyo tobanka oktoobar tana ka daran miyuu leeyahay obowayaantii badbaado qarantani makala daraatay aryadhaha madaxweyne farmaajo ummadda midnimadeer ayaan la kala dhantaalin ou yidhi war hadda cabdilow meelow ku haraa hadeer ma jirte meelow ku haraa hadeer ma jirte war xildhibaan farxiin mumiinoo guddigii dastuurka ka tirsan waxay tidhi eh. afarta cutub ee u horraysa wax kabeddelka dastuurka eh. bishanba baarlamaanka loo gudbinayaa waxaana ku jira cutubyo muhiima sida ilaalinta xuduudaha dalkeenna maqaamka caasimadda iyo habka dowladnimo ee soomaaliya war xildhibaan cabdiraxmaan odawa wuxuu yidhi meeshu goob dagaal maahana waa goob lagu doodo xildhibaankii wax isku hayana aragtidiisa ha soo bandhigto taageerana u helo warbow ciyaartan buntland cid ka hadhalaysaa ma jidho war bashiirow adigaan war hayne istaadiyow muqdisho waa buuxaa unuuna masiinladhidheelanoo isinlaydhidheela waa erni war madayo masale garuur ku duban ma yaal meeshaan waar somalilan xildhibaanada jooga miyaa matelay war xildhibaan islow ducaale waxa uu yidhi ma fahmin xildhibaanada diidan in dastuurka wax laga bedelo mana garan kurbada haysa marka waxaan la yaabay hayre iyo asagoo goormay kala furteen war siyaasadu dan joogtaa ay leedahay saaxiib joogtaa ma leh aryaadhaha samigay waxa uu yidhi how waxaan waana ku waayayaan wali ku doonay waa wareer waxaan waana ku waayayaan wali ku doonay waa wareer war cabdullah yuusuf garaadooda sidaadoo kale shirba Muuse waxa uu yidhi Soomaaliya intaan isku mashquulsannahay uma taageeri doona intan nagu mashquulsan war cabdi kuusa hore waxa loo yidhi aduun waa wareero war yasheeka ka hadha wadaadka wax washayo minka munaafaqi wahay waa lalowgayo wanada wow siman yihiin warwaaqla waxaa kaloo la yidhi dhegihii allawaaniya weedha ka maqle maba oga war waxaa kaloo la yidhi dad waxaa u wacaanu kuuguna wanaag badan qofka waanadaadiyo wax ku qaato hadalkii warba waxaa kaloo la yidhi walwalayo waayadan walaygu weye aryaadaha warkii oo kooban idinkoon wareerin waxaa la yidhi khilaaf aan lagu wadin wakhtigiinayuu lumin fariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doonno waa bootaano idinleh nabadgelyo